bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaan idinku soo gudbinaa casharkii shan iyo kontonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay dariskii sirada ahaa xadiidu abi sufyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay dacwadda si uu dadka ugu iftiimiyo xaqa oo sida ugu waafisan uu ugu soo gudbiyo muraasalaad buu sameeyey qoraallo waa mukatabat lmuluk baynu soo markay soo marayna kitaabkii horreeyey ninkii reer yurubka madaxda ahaa ee qaysar ayuu u diray waaya ninkaa hiraqle la idhaahdo qoraalkiisii soo aragna hiraqle markii uu qoraalkani gaadhay muxuu yeelay tallaabadeebuu qaaday wuxuu bilaabay xaqiiqa raadis ciddii nabiga ay isyaqaaneen calayhi salaatu wasalaam ama xaafadooda iyo reerkooda ah ee sham ama suuriya waktigaa ah imika la laydhaa joogay ayuu wacay u yihi loo yeedho bal si aan macluumaad dhaba uga helo dabcan reer makana way ka tegi jireen maka oo waxay sham way ka soo safri jireen oo waxay ka soo qaadan jireen raashinka iyo saliidda iyo wixii lamid a ah. marka waxaa soo daystaraya abu sufyaan oo safar wato oo meesha ka dukaamaysanayay iyo ninkii heraqle la odhan jiray oo isaguna macluumaad iyo xaqiiqa raadis ah, shir jaraa id buu la yeelanaya ama muxaadase iyo wadahadal waraysi ayuu la yeeshay abi sufyaan ninkan madaxdii abi sufyaanna been ma sheegine wixii uu nabiga ka ogaa calayhi salaatu wasalaam ayuunbuu ka sheegayaa ninkiina ma su-aalo badan buu usoo dhigay su-aalihii uu sababuhu u wada weydiiyey buu sheegi doonaa natiijadiina wuu sheegayaa natiijadii abi sufyaanna wuu sheegay dalkii uu ka madaxda ahaa golayaashiisiina uu sheegay ninka intaasoo arrimood li waa nebiya yaan laynooga horraynin ma raacnaabay arrintiisu isugu biya shubanaysaa go-aanka u dambeeya baarlamankuna wuu ku gacansaynaya ma waxaasaa dadka la hor fadhiiday bay leeyihin inaad diin kristan kristaniya ah waxaagagsanaysaan ku moodayna markuu arkay in la dido in la diday ayaa diintii uu raaci lahaa wuxuu ka doortay adduunyadiisaa uu ka madaxdaya dabeedna aakhirka wuxuu odhanayaa dee haddaba kol haddaad diideen waan idin tijaabinaya inaad ku adag tihiin mabdi'ina iyo in kale idan arkay inaad ku adag tihiin diintiine halkeennii hore inooga wada sideennii hore durbaanka inoogu tuma buu leeyay kristankaasu isagoo xaqii arkay adduunye jacayl daraaddeed ayaa uu ugu adkaystay gebagabaduse waxa weeye ina alfadla maa shahidat bihi alacdaa fadligu waa waxa uu cadowga laftiisu qiro fadligu waa shayga uu cadowga laftiisu qiro abi sufyaan laftiisa cashar bay unoqotay nimankan kalena ama ninkanina haddee xaqii sidii uu u arkayo waa ka markhaati furay inkastoonu raacin qisadan soo socotaa marka madmuunkeeda iyo muxtawaheeda la eego iyadoo kooban usluubkaasi udhacaysa walamaa wasala hada alkitaabu qaysar markii uu gaadhay qoraalkaa isaga ah qaysar qaysarka mararka qaarkood waxaa lagu tilmaami jiray cid kastooo romanka ka madaxa nimankaa reer yurub cidda ka madaxa ama ha yaraado ama ha weynaado qaysar wey ehm, kisrana waxaa la odhan jiray cid kastooo ka madaxa nimankaa farisiyiinta kisra baa lagu tilmaami jiray fircoonna waxaa lagu tilmaami jiray reer masar ciddii iyo aqbaada madaxdooda ayaa lagu tilmaami jiray waa kayaasira faraacina iyo kayaasira waay wa kaana fi lkitaab qaala markaa qaysar baa wuxuu ihi unduruu lanaa waxay noo eegtaan min qawmihi maxamed qoladiisa axadan nasalhu canh cid aynu ka waraysano maxamed cid aynu ka waraysano bal inoo eega oo halkan sham joogta wa kana abu sufyaan ibnu xarbin bishaam abu sufyaan baa sham joogay oo dee waktiga aan islaam hayn maca rijaalin min qurayshin fi tijaara rag quraysh ka mid ah ayuu la socday oo markaa tijaarad waday qolo quraysha oo markaa tijaaradii iyo ganacsi wadayba ayaa meesha uu horkacaya fa jaa waxaa timi rusulu qaysar ninkii qaysar la odhan jiray qolihii rusushiisa ahaa ee uu soo diray liabi sufyaan ayay u yimaadeen abi sufyaan oo raashin iska miisanaya ayay u yimaadeen wa wadacuuhu waa kaxeeyeen limuqaabalati almelik ninka romanka ka madaxda ah si u qaabilo oo kulan ula sameeyo faajaaba u uu aqbalo wuxu uhi namariya walamaa qadimuu calayhi fi lqudus kolkii uu qudus ay ugu galeen qaala liturjumaanihi turjumaankiisii wuxuu ku yidhi salhum waxaad weydiisaa ayuhum aqrabu nasaban qofka ugu nasab dhow bi hada arajul ninkan isaga ayaa ugu nasab dhow alladii yazcumu annahu nebiyu ninka nebiga sheeganaya yaa ugu nasab dhow buui arrintiina halkan maraysa safarka ah ninka ugu nasab dhow waa kuma fa faqaala abu sufyaan ana abu sufyaan baa yidhi aniga markaa dabcan dee ba iyaga haysta abu sufyaan wuxuu sababtaa u yidhi aniga ugu nasab dhow liannahu lam yakun fi rakt raktigu waa safarka safarkaa kuma jirin min bani cabdimanaaf hayruhu cid reer bani cabdimanaaf ahoo abu sufyaan aan ahayn may maray marka reer cabdimanaaf isaga un baa maraya abu sufyaan markuu dabeedna abu sufyaan ninkii uu ogaaday madaxda ahaa warkii faqaala qaala qaysar ninkii qaysar baa wuxuu hi udnu mini haddaba iisoo yar dhawow jamca inaad la socoto kasoo yaro dhex baxo adigu xaggooda hore soo fadhiiso uma amara biasxaabihi umira biasxaabihi ama amara biasxaabihi abi sufyaan asxaab saaxiibadii la socday ayuu amar siiyeyo fa juciluu khalfa dahrihi abi sufyaan dhabarkiisa ayaa la fadhiisiiyey abi ma xagga hore iyaguna kuraasida ka dambaysuu yihi fariista uma qaala liturjumaanihi turjumaankii romankii iyo luqada carabiga labadaba ku hadlayay wuxuu ku yidhi isagoo warays bilaabay qul liasxaabihi abi sufyaan nimanka la socda waxaad ku tidhaahdaa inamaa qadamtu lakum hada amaamakum waxaan ninkan idinka hor u mariyey ee aan xagga hore u fadhiisiiyey lias'alahu can hada arajul ninkan soo baxay ee la sheegaye muxamed ah si aan uga warayno aladi yazcumu nabiyu anahu nabiyu waa ninka sheeganaya inuu nebigay waqad jacaltukum khalfa abi sufyaanna xaggiisa dambaan idin fadhiisiiyey kay la takhjilu si aydaan uga khajilin min raddi kadibihi calayhi beentiisa ku celinteeda idaa kadaba marka uu been sheego hadduu been sheego si aydaan beentiisa ku celinteeda uga khajilin ayaan xagga dambe idiin fadhiisiiyey oo idinkay dan idiin tahay macnaa ninkani wuxuu leeyahay hadday dhacdo inuu been sheego oo ishor fadhidaan waxaad ka khajilaysaan ila wuu idin soo eegayaae inaad tidhaahdaan waa beenta laakiin haddii xagga dambe fadhiisataan oo uu been sheego dee laydh baa ii shiri kartaan ama gacantaa odhan kartaan maya sidaa uu sheegay ma jirto isna idin arki maayo <laughs> waa munaafiq weyn qiil buu u samaynayaa khaainat alacyun buu barayaa khaainat alacyun sida dadka loogu sanqado ii sanqada un buu ila idinma arkayo hortiinu fadhiya anuu igu soo jeeda hadduu been sheego aniga un ii sanqada isna idinma arkayo haddii laakiin idinkoo ishor fadhiya aad joojisaan dee ninka joojiyey buu arkayaa kay laa takhjiruu si aydaan uga khajilin min raddi kadibiha calayki beentiisoo ku celisaan idaan kadada beenta ku celinteeda si aydaan uga khajilin ayaa xaggaa idiin fadhiisiiyey oo u celin kartaa uma sa'alahu dabeed abu sufyaan wuxuu weydiiyey kayfa nasabu hada arajuli fiikum war ninkani nasabadiisu waa sidee ninkan maxamed ee idinka soo dhex baxay bal nasabadiisa iga waran qaala wuxuu uhi huwa fiina duu nasab nasabadiisa waxba lagama sheego macnaa dee qofkaan nasabayn oo qofkaan aabiya tirsimo toona lahayn ninkan arrinkiisu xaggaa waa ka tiirsan yihi qaala wuxuu uhi hal takalama bi hada alqawli axadu hadalkan cidi miyay sheegatay minkum qablahu qof idinka mida ah, oo hadalkan sheegtay oo maxamed ka horeeyey miyuu jiraa waaya qaala la maya cid ka horreysoo sheegatay ma jirto qaala wuxuu hi hal kuntum tattahimuunahu bilkadib been miyaa ku tuhmi jirteen maxamed qabla an yaquula maa qaala waxaanu sheegtay intaanu sheeganin ka hor dhacdhac hore iyo hadal isku daadsan iyo wax isweydaan xagga hadalkaa miyaa ku taqaaniin qaala la war ninkaa wax beena laguma aqoon bu maxamed lamiin iyo saadiq bu aha qaala wuxu hi fahal kaana min aabaa'ihi min malik aabayaashiisa boqor miyuu ku jiray macnaa mu odhanin qof dee madaxa ama acyaanta ah laakin wuxuu hi qof melig oo boqortooyo haystay sidan anagu haysto kale qaala laa meetaasina may jirin bu qaala wuxuu ihi fa ashraafu nnaas ma dadka sharafta leh ee muuqmuuqda ayaa yatabicuunahu raaca am ducafaahum mise kuwooda masaakiinta ah ninkan kolley dee cid baa raacday loo camir ma acyaantii waddankaa maalqabeen iyo madax iyo dadkii muuqanayay mise waa ducafadii iyo addoomihii iyo masaakiintii iyo maatidii qaala bal ducafaahu mee dadkii iska ducafada ahaabaa raacay ayuu ku yidhi qaala wuxuu yihi fahal yasiiduuna am yanqusuun miyay soo kordhaan mise way sii yaraadaan qaala bal yaziiduun mae way soo kordhaan bu hi abi sufyaan maalinba maalinta ka dambaysa waxaabaan ku hortaaganahay qori dabloo waa joojin kari weyne weyn qaala markaa wuxuu ninkii yidhi hal yartaddu axadun minhum mid kuwaa ka midii miyuu ridoobaa oo diinta moxamed miyuu ka noqdaa sakbatan lidiini isagoo maxamed diintiisa u cadhay cid diintiisa intay ka cadhooto intii ay gashay kadib kadib oo ka carartoo ridowdaa miyay jirtaa qaala la wax ka soo noqday lama hayo qaala wuxuu ihi hal yaqdiru ballanta miyuu ka baxaa idaa caahada marka uu ballan galo gaal iyo islaam mid la galee bal dhinacaa ka war qaala la ninkaasi ballan kama baxa kuma safaado wa naxnu anagu buu abi sufyaan yidhi alaana imika minhu muxamed fii dimatin ballan baanu ku wada jirna xabad joojina laa nadrii ma garanayno maa huwa faacilun fiiha wax uu samayn doono wax uu samayn doono ma garanayno ninkani ballan horuu nagaga baxay may jirin heshiis xabad joojinaba hadda noo dhexeeya dee imika inuu ka bixi doono iyo in kale ma garanayo oo waa wax mustaqbal ahoo isaga ku xidhan laakiin horay ballan uga baxay ma hayno qaala wuxuu ninkii gaalka ah aqaataltumuuhu ma la dagaalanteen weli wax dagaali mayden dhex maxamed qaala nacam ha qaala wuxuu ihi fakayfa xarbukum wa xarbu dagaalkiinu waa sidee adin idinka iyo isaga dagaalka idin dhex maraa waa noocee qaala wuxuu ihi alxarbu baynana wa bayna dagaalka annaga iyo maxamedna dhex maraa sijaal waa okole okolihii wuu fasiray maratan lana annagaa kol yeelana wamaratan calayna marna waana lagu yeeshaa oo qolahan marka ceelka la shubayo kolla sareeyaha haya kolla hooseeyaha dee labada gacmood buu isu weydaartaa marka maalinna wuu naga adkaadaa dee maalinna waanu ka adkaanaa buu maratan lanaa maratan calayna waa iska adduunyada noocaas oo dadka muslimiintii marna way adkaan marna waa laga adkaan iyadoo sababa ay jiraan inta badan xaggooda ka yimaada waaya maalintii uxud markii dadka muslimiinta uu ka gacan sarreeyay abi sufyaan waa kii lahaa yawmun biyowm yawmun biyowm bu maalinba maalin udhig maanta uxuda beder udhig buur walxarbu sijaal dagaalkuna waa qole marba nin baa gacanta ku haya qaala wuxuu ihi fabima yaamurukum muxuu idin faraa maxamed dee kolley waxun baa ka soo fulay qaraaradiisa iyo waxyaabuhu idiin sheego bal ka sheekee qaala wuxuu i yaquulu wuxuu idhaahdaa nebigu ucbud llaha waxda walaa tushrikuu bihi shay-a tawxiidka ilaahay buu nafaraayo shirkiguu noo diidaa wayanhaa wuxuu noo diidaa camaa kaana yacbudu aabbaa'una aabbayaashayo qoryahay caabudayeen waya'muru wuxuu nafaraa bisadaqati wasidq bisalaati wasidq salaada iyo runta walcafaaf dhowrsoonaanta sinada iyo dhaqanxumada laga dhowrsoonaado waalwafaa'i bilcahd iyo ballamaha oo aan laga bixina la fuliyo wa adaa'i alamaana iyo ammaanada oo aan la khiyaamaynina dadka sideeda loogu celiyo oo loogu ilaaliyo dhaqankaa wanaagsan ee cid walba ku fiican buu nafaraa faqaala almelik marka ninkii wuxuu bilaabay su-aalaha faraha badan markii uu la yeeshay abi sufyaan kadib inuu u fasiro sababaha su-aalahan uu u weydiiyey iyo natiijada ka soo baxaysa iyo arrimahan cidda ka soo baxda inay nebi tahy oo astaanta ambiyada ay tahy idan markaa sidan uu u jawaabay hadday arrintii noqoto inuu nebi yahay faqaala almelik ninkii baa waxa uu yidhi madaxda ahaa inii sa'altuka can nasabi maxamed nasabkiisaan ku weydiiyayoo fazacamta annahu fiikum duu nasab waxaad sheegtay inuu yahay nin nasabadiisu wanaagsan tahay wakadalika arusul rusushu waa nooca ah tubcatu waxaa laga soo saaraa fii nasabi qowmiha qoladeeda kuwa ugu abtirsiimo wanaagsan ayaa laga soo saaraa si aan dhinacaa nasabadiisa waxba looga sheegin marka halkaasi waa mid uu ka baxay su aashaas wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaala axadun minkum mid idinka idinka midii ma sheegay haada alqawla qabla isaga ka hor nebinimadan miyay cid quraysh ka midii sheegatay taana waan ku weydiiyey fasacanta alla waxaa tidhi maya falaw kaana axadun haddii qof uu ahaan lahaa qaala haada alqawla qabla hadalkan mid horti yidhi cid hadalkan hortii tidoo quraysh ka mida ah, hadday jiri lahayd la qultu waxaan odhan lahaa buu ihi rajulun ya'tamu waa nin ku dayanaya biqawlin qiila qabla hadal hortii la yidhi biqawlin hadal qiila qablahu hortii la yidhi war waa nin daba socda sheegasho mid hore oo isaguna soo buskiciyey oo ku hore kaga dayda aan odhan lahaa buui taasina ma jirto wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kuntum tattahimuunahu bilkadib miyaad been ku tuhmi jirteen qabla an yaquula maa qaala intaanu nebinimada sheeganin fazacamta anlaa maya baa tidhi faqultu waxaan isku qanciyaan ku jawaabay buuhi maa kaana ninkani ma aha liyadara alkadiba cala annaas beenta mid dadka ka daynayo wayakdiba cala allah ilaahayna ka sheegaya mar hadduu bani aadamkii beenta ka daayey ilaahayna been kama sheegaya baan halkaa ku gartay qofka bani aadamka been u sheegay ilaahayna been buu u sheegayaa baan ka fahmay bu ah. waaya ma kaana liyadara alkadiba cala annaas ma aha mid intuu dadka beenta ka daayo wayakdiba cala allah ilaahay been ka sheegay kol hadduu bani aadamkiiba beenta ka daayey ilaahayna waa ka daysta been been kama sheegayo wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kaana min aabaa'ihi min malik aabbayaashii miyuu boqor jiray faqulta laa maya boqor ma jirin maata falow kaana min aabaa'ihi malik hadduu aabbayaashiisa ku jiri lahaa nin boqori laqultu waxaan isku qancin lahaa oo aan ku duri kari lahaa inaan idhaahdo rajulun yadlubu mulka abi waa nin baadi doonaya boqortooyadii aabihii boqortooyadiibuu boorka ka tumayaa oo wuu soo laba tacleeyey taasaan odhan lahaa dhaqanka noocaasi waa mid la arkay tiina ma jirto waxa u horeeyey ma jiro wasa'altuka waxaan ku weydiiyey aashraafu nnaasi yatabicuunahu am ducafaauhum ma dadka sharaftala raaca mise ducafala faqulta waxaad iigu jawaabtay abi sufyaanow bal ducafaauhum maya ducafada raaca wahum atbaacu rusul rususha kuwa raacana waa dadka ah soo jireenka iyo sunnat allah taariikhda saan ku hayo nebi walba waxa raaci jiray dadka aan duunyo magac iyo maal maslaxad shaydaan uu ku xidhxidhay aan dhowranayn ee xaqa u dhega nugul waxay ahaayeen dadka aan muuqanine masaakiinta ah addoomaha iyo dumarka iyo dadka caadiga ah kuwaasaa rususha usoo horeyn jiray waa kuwii ambiyada ku eedeynayey watabacaka alardaluun waxaa ku raacay dadkii liitay lowmaankii iyo dadkii suuqa ayaa ku raacay bay ku raacayeen ambiyadaas waaya wasa'altuka waxaan ku weydiiyey abu sufyaanow hal yaziiduuna am yanqusuun miyay soo kordhayaan dadka nebiga raacay mise way yaraanayaan faqulta waxaad sheegtay bal yaziiduun way soo kordhaa waa kala joogsan laayi taana waxa aan jawaab natiijadeeda ay noqotay buuri wakadalika aliimaan iimaanku waa caynka ah xataa yatim jeeruu dhammaystirmo qofku hadduu dhadhamiyo macaanka iimaanka oo aanu kolka hore ka been sheegay inay ka run tahay wuu korayaa korayaa iimaankiisii oo jeeruu kaamil noqdo kama noqdo xaqa taasi waa mid la yaqaanaba lidaalik buu marba marka ka dambaysa sii adkaysanaya fircoon nimankii iska dhisaya dee u dagaalamaya sixirlayaasha ahaa gelinkii hore isagay u dagaalamayeen markii xaqu u cadaaday way wada rumeeyeen ilaahay bay rumeeyeen wuu hanjabay oo dee inuu layn doono ugu hanjabay waxay yidhaahdeen faqdi maa anta qaab inamaa taqdii haadihi alxayaata dunya war wax alla waxaad xukumaysa xukun bay idhahdeen xukunkaagu soo adduunyadan unkumaaga iyo jariimadaada iyo dilkaaga iyo dembigaaga dhibkaad geysataas halka nagaga hadhi maayo jannadaanu iska tegaya waxaad doonto samee iimaanku hadduu insaanka u dhammaystirmo dib ugama noqdo bu waaya taana waad iga jawaabtay buuri wasa'altuka waxaan ku weydiiyey buuhi hal yartaddu axadun minhum sakhtatan lidiini cid ridowdaa miyay jirtaayoo diintiisa nacday faqulta laa maya baa tiri wakadalika aliimaan iimaanku waa sidaas buuli xiina tukhaaliqu bashaashatuhu qabowgiisa iyo macaankiisu marka uu ku faafo alquluub qalbiga markuu ku faafo iimaanku waxa uu leeyahay macaan waa xalaawat liimaan u bashaashadaas kol hadday qalbiga dhadhankaa iimaanku galo iyo barakadiisa iyo nuurkiisa wuu sii faafaa un qofkana wuxuu u kordhiyaa awood ayuu u kordhiyaa siiba qofka jaahiliyada iyo xumaan soo maray wuxuu garanayaa farqiga u udhaxeeya maalintaa uu iimaanka helay iyo maalmihii ka horreeyey marka sida taana waan gartay buui wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaataltumuuhu miyaa la dagaalantee faqulta nacam wa ina alxarba baynakum wa baynahu sijaal intaana waad ii sheegtay waxaa natiijadii ay noqotay wakadalika rusul rususha ilaahay saas weeye dagaalkooda marna iyaga adkaada marna waa laga adkaadaa ee mar walba ma adkaadaanuun tubtalaa waa la imtixaanaa uma takunu lahum alcaaqiba cidhibta dambena iyagumaa yeesha cidhibta dambe yeeshaan laakiin marka hore imtixaan baa mararka qaarkood la mariyaa iyagii oo ilaahay ka wakiila iyagii oo diin wada iyo xaq ayaa mararka qaarkood haziime iyo jabitaanu ku dhacaa si casharo looga qaato si imtixaan ay u noqoto si dadku ay u kala baxaan mid iimaan adag iyo mid daciif inta lagu talageli karaa ay usoo baxa waa imtixaanka rusushu ay maraan buuri ee mar walba waddadu ma xaadne eh turunturooyin way jiraan buuri halkaana rasuulnimadiisu calaamad leh wasa'altuka bimaadaa yaamur waxaan ku su-aalay muxuu dadka faraa halkudhig caano ana u ah fazacamta anahu ya'muru biالصalaati wالصidqi wاlcafaafi wاlwafaaءi biاlcahdi waadaaءi اlamaana usuul alakhlaaq waummahaat alakhlaaq wadirwat salaam alakhlaaq akhlaaqda kuweeda wanaagsan ee usuusha u ah ayuu dadka faraa weeye macnaheedu intaasuu faraa wasa'altuka waxaan ku weydiiyey buuhi hal yakdu miyuu qadri sameeyaa oo ballanta miyuu ka baxaa fadakarta an laa ma ma jiraba ballan kama baxo wa kadalika rusul laa takdir rusushu qadri ma samayso ballanta rususha ilaahay kama baxo waa tii aynu soo maraynay sulxu lxudaybiya markii markiiba heshiiskii saxeexay nin silsiladaysana soo islaamay ayaa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam waa celiyey isagoo ballantaa ilaalinaya waar ka bixi kari mayne ilaahay baa faraj kuu furiya iska xejisa buui facalimtu annahu nebiyu waan ruxan gartay bui ninkaasi inuu nebiy waqad calimtu annahu mabcuus in la soo saari doonana waan ogaa walam adunna annahu fiikum masaan u malaynayn inuu carab ku soo bixi doono intaa been buu ku sheegay daalinku ee towraad iyo injiil iyo kutubihii hore way ka sii warrameen inuu ka soo bixi doono carab wamubashira birasuulin yaأtii min bacdi ismuhu axmed waa ilaa magaciisuu sii sheegay ciise bnu maryam marka way hayeen inuu carab ka soo bixi doono intaan laakiin wuu ka been sheegay wuxuu yihi ninkan go-aankii wuxuu ka dhigay wain kaana hadii uu yahay <clears throat> wain kaana hadii uu yahay maa kalamtanii bihi xaqa aad waxaad ii sheegtay haddii uu xaq yaho run fasayamliku waxa uu milkii doonaa ka talin doonaa mawdica qadamaya haatayni labadaydan adin halka aan ku hayuu ka talin doonaa halkaa labada adin ku aan maanta ku hayo wuu ka talin doonaa sidaasuu u jawaabay markaa qudus buu joogaaye dee eriyadaasoo dhan waa kii islaamku qabsaday nabiguna waa ku dhawaaday calayhi salaatu wasalaam futuuxaadku sameynaya in arinkaasi hadduu jirabu fasayamliku mawdica qadamaya haatayn wallahi inuu taa ka talin doona wax kalaad sheegaysaa walow aclamu haddaan ogaan lahaa annii akhlusu ilayhi inaan gaari karayo oo la ii fasaxayaan jaanis u helayo latakallaftu dalik waan isku mashaqayn la arrintaa waan u hawlgeli lahaa inaan nabadgelyo ku gaadhaya aanan ogeyni oo waan baqayaa in dhexda la ii fadhiistaan ka baqayaae haddaan ninkaa u gaari lahaa waan rumayn la iimaanse umay noqon qaala abu sufyaan abu sufyaan baa dabeedna waxa uu yidhi facalat waxa kor noqotay markuu ninkani go-aankaa iyo tamanigaa iyo bayaankaa dhiibay facalat waxa kor u kacday aswaatu aladiina cindah dadkii agtiisa joogee baarlamankii iyo wasiiradii iyo wixiibaa yamaan yuuqay markaasaa hugun iyo baa dhacay waa la isku kacay wa kaura laqaduhum buuqoodiina wuu batay jaw waa la isla kacay falaa adrii ma garanaya buu idhi maa qaaluu wixii ay sheegeen waxay ku dhurmayeen ama ay la eh, la kaceen ay la buuqeen anugu dee maan fahmaynin luqadooda wamir waumira bina faukrijna amar baa la bixiyo waxaa la horta qariibka inaga saara faumira bina amar baana waana la amray faukrijna waana la saaray waxaa la horta inagu aan isla buuqne isla baaxaadegne barorta nimankan carbeed inaga dareeriya falama kharaja abu sufyaan maca asxaabi abu sufyaan kolkuu la baxay saaxiibadii nimankii safarka ay wada ahaayeen debedda uu tegey ilaan waweyne waxba ma fahmay ilaa indhihiisa cerka la tusee qaala abu sufyaan wuxuu ihi laqad balaqa bnu abi kabsha ibnu abi kabsha waxa uu gaadhay an yakhaafahu inuu ka cabsado maliku bani lsfar nimankii reer ruom boqorkoodii ya war ninkii maxamedkan arrinkiisi wuxuu gaadhay romanka ninkii ka madaxda ahaa iyo reer ruom ayaaba maanta ka baqaya bu ya wallaahi arrinkiisu waa cajiib ibnu abi kabsha sababta nebiga loogu magacaabay bilowga kitaabka ayaad ka soo arki doontaa iyo murbicaadkiisa dumarkii jaqsiinaya halkaa markaynu marayna reer bani lasar waa nimankaa cadcad ee markaas yurub degaya reer yurub wey nimankaasoo caan ayaa magacyaashooday ka mid ahay jadu bnu qays ninkii la odhan jiray salaatu wasalaam markuu nebigu duulimaadka u samaynayey xaggaa iyo waqooyigii reer yurub dagaalku dagaal dheero toddoba boqol ama kun kilomitr wax ku dhow loo soconayay buu ahaa isagoo fulaynimo kala hayd ayuu munaafiqa jad ibnu qays la odhan jiray marmarsiiye sameeye wuxuu idhi nebi allow dumarkaan ku daracay dumarkaa reer banul asfare cadcad haddaan arko inaan iska hanan waayaan ka baqi bal dagaalka iga fasaxa buuli munaafiqa marmarsiyihiisu waa mid iska daciif oo fashilaadiisu ay ka muuqato dagaal baa lagu jiraa maxaa dumarba isu keenaya ilaahay baa ku beeniye wuxuu uhi wa man yaquulu dallii walaa taftinii alaa fi lfitnati saqatu waxaa ka mida munaafiqiinta mid odhanaya ha ibtilayn ee fitnada iga daa fitnada u weynoo munaafiqnimana wuu ku jira abaa bani asfad baynu usoo qaadanay maqaaladaa walamaa saara qaysar ilaa xims ninkii qaysar markuu u meesha ximse la idhaahdo suuriya ka tirsan adina licudamaai ruum roobanka ninkii nimankii madaxda ka ahaa ayaa wuxuu u fasaxay fii daskaratin lahu daskaradu daskaratin lahu daskaradu waxa weeye alqasru aladii xawlahu buyuut waa gurigii madaxtooyada wey guri weyn oo guryo badan ay kusii xeeran yihiin guryo badan ayaa ku xeeran isaguna qalba albuyuut guryaha bartankooda ayuu ku yaalaa marka meeshaa ximsi ximse laydhaa qasri cajiibahoo ku yaala oo guryo badani ku xeeran yihiin ayuu ihi bal waa inoo ka ah ximse iyo qasrigii caanka ahaan isugu nimaado uma amara biabwaabiha fa ugliqat albaabadii buu amar ku bixiyey in lasoo wada xidho waa lasoo wada xidhay kii carari lahaa albaabku ka bixi lahaa oo dhan uma qaala wuxu uhi yaa mashara yaa macshara ruum war nimankii reer ruum ururkoodiiow intii ay ka go-aysay talada reer ruum ayaan idin yeedhay buuri hal lakum fi lfalaaxi wاrushd waan yahbuta mulkukum fatubaayicuu hada الnabiy hal lakum ar muraad ma ka leedihin buuri fi lfalaaxi warushd liibaan iyo horumar ar horukac iyo liibaan inna muraad maka leedi wa an yadbuta mulkukum maanta mulki iyo madaxtinima haysaana inay idiin sugnaatoon laydinka qaadin ma doonaysaan haddaa intaa doonaysaan fatubaayicu hada arajul ninkan gacan qaada maxamed war ninkaasi haddii aa hanuun doonaysaan adduunya mid aakhiraba kaasay ku jirtaa haddaad doonaysaan adduunyana si madax ahaataan ninkaasoo raacdaan baa laydinku dayn karaa ilaa kutubtii kutubtiiba hayaanay akhriyayaane bay ka akhriyayaan arrimahan oo dhan cidda nabiga raacdana inuu qiyaadadiisa u dayn doono ka kalena indhaha in laga soo saari doono waddada laga dubi doono waaya intaa markuu yidhi faxaasuu xaysata xumuri lwaxsh waxay dideen dameer dibadeedka didmadiisa oo kale dameer dibadeedku uu didmo xun yahay dambaabiro weyn intuu kor u fidiyo ayuu dabeedna faranfarbayn oon cidiba gaadhayninba waaya ilaahayna tusaale usoo qaatay wuxu uhi kaanahum xumurun mustanfira sarat min qaswara waa dabeer dibadeed libaax ka cararay oo kale marka faxaasu xaysata xumuri lwaxsh dabeer dibadeedkaasi siduu u didoo kalea baa laga siiyey ila alabwaab xaggii albaabada u yaaceen aar meesha fadhi inooma jooge naca laba baa lay inaga eriya ninka balaada maxaa ka soo yeelay fawajaduuhaa muqlaqatan albaabadii oo wada xidhan bay arkeen albaabadii oo wada qufulan falamaa ra'aa qaysaru nasratahum qaala markuu ninkan qaysar arkay didmadoodiibaa wuxuu yidhi ayaa ninkani dabeedna uu dhan kale ayaa uga wareegay waaya markuu arkay inay nimankani kala yaaceen ay arrinkii qaadan kari waayeen ayaa wuxuu ihi rudduuhum calay igu soo celiya bal waad bala la noqdo oryaale bal soo fadhiis fa qaala lahum wuxuu yidhi innii qultu maqaalatii anigu hadalkaygii waan idiin soo qadimay hadalkii goortii dhaweyto waan idinku idhi buui akhtabiru bihaa waxaan ku jirabayey shiddatakum calaa diinikum sidaa diintiina ugu adag tihiin waa sidaa diintiina ugu adag tihiin mashqac bay ahayd buur may ahayn tala bixin hagaagsane waan idin mashqicinay idin ku dayay fasakatuu lahu way u aamuseenoo way ka dhagaysteenoo way roobiyeen waraduu canhu markaase isagana raalli ka noqdeenoo waxay idhahan dee kaamaanaan silaynin caynkaase dee waad mahadsanta kor haddaadna tijaabinayso tijaabadii aanu kasoo baxnay dee aadna waad mahadsanta fakhalabahu ninkaa waxaa ka xoog batay xubu mulkihi madaxtinimadiisa jacaylkeedii cala alislaam inuu islaamo waxaa k kaga adkaaday madaxtinimada haysashadeedii adduun iyo aakhiro ayuu kala doortayoo adduunyadu doortay fadahaba waxa uu la tegay biimihi dembigiisi biimihi wa ismi raciyati dembigiisi iyo kii raciyadiisana dushuu ku qaatay labataynu hore usoo marayni kama qaala calayhi asalaatu wassalaam siduu nebiguba yidhi oo warkii waraaqdii u horeysay waxayd fain tawallayta fainamaa calayka ima alariisiyiin haddaad diidda dacwadda dembigaada iyo k qobaalkuba aduu ku saaranya dadkaa masaakiinta ee busatada ah waxba garanayn ninkii hagi lahaa ee xaqa u sheegi lahaa walaadka u aha waa adiga madax iyo walaad baadaa u haddaad qariso dembigooduna aduu ku saaran yahay waaya walaakinahu radda dixya raddan jamiila saxaabigaa aynu arki doonee dixya sulkaleb la yidhaahdo ee waraaqda uu maaragtay nebigu u dhiibay amaba uu soo diray raddahu raddan jamiila muu diline wuu soo celiyey si nabada ayuu soo celiyey adigu markii u arrinkii dee xaqii ogaaday ninka asxaabiga ah waxyeele mu gaasinin sida kan kale aynu ku arki doonee wuu soo ambabixiyey walaakinahu radda dixyata raddan jamiila waraaqdiina ma jeexjeexin ninkii rasuulkiina ma dilin si dhib yar ayuunbuu usoo celiyey un waaya kaasi kaasuu ahaa marka halkaa waxaad ka arkaysaa waxaa la yidhahda adduunyadu waa fitnooyinka ka mid fitnada min fitan dunya ayuu ka mid yahay ri-aasada la idhaahdo qofku ilaahay khayr la doono mooye in badanoo dadka ka mid ihi siday u dhowranayaan magaca ay u dhowranayaan madaxtinimada ay u dhowranayaan maalka iyo ilaahay iyo aakhirada isa seegaan waxyaabaha dadka lagu soo jilaabay lagu dabro ayay ka mid tahy ilaa cid ilaahay uu ilaaliyey mooyaane waana arrin adag inta badanna dadka ku xeeran qofkan mas-uulka ah ayaa halaaga ama hanuuniya haddii ay dayntiiba kasoo horjeedsato wuxuuisu arkayaa oo shaydaanku u sawirayaa ninkii madaxda ahaa inuu noqon karo mid raciyadaho cidla taagan dabeedna waa kaa ku diriraya kitaabu amiiri busra meesha busra laydhaa ninkii ka madaxda ahaa isagana qoraal ayuu rasuulku u sameeyey sala allahu calayhi wasalam kuma egeynaynin uun dagaal laakiin dacwad baa ka horreynaysay digniin baa ka horreynaysay marka quus laga joogsado ninkaa gaalka ah ee la yidhaahdo war rim rume islaamka diintan qaado ee uu diiduu dagaal door bido ayaa lala wadaya dagaalka waa kaa ilaahay tilmaamay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan aayaadku waxaay ku hisinayaan xagga dambe wain caqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bih hadday ciqaab noqotona ku kiciya marka wa arsala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu diray alxaarisa bna cumayr alsdi asxaabiga reer asdi ee xaaris ibnu cumayr la idhaahdo ayuu isagoo rasuula diray bikitaabin ilaa amiiri busra qoraal buu u dhiibay qoraalkan wuxuu ula tegayaa meesha busro la idhaahdo ninka ka madaxda ah oo isaguna eryadaasuna reer rum falama balaqa mu'ta meesha mu'ta la ydhaa markuu gaadhay waa halkii dagaalkii isaga ahaa zayd ibnu xaarite iyo cabdillaahi ibnu rawaaxa iyo jacfar ibnu abi aalib saddexdii qaa'ide colkii nebiga hogaaminayay halkii ay ku shahiideen wey ee calankana si toosoo uu qaaday khaalid ibnu waliid radia allahu canhum waardaahum ee ilaahayna uu gacmahooda ku furay mu'ta meesha mu'ta la idhaahdo ayaa uu gaadhay wahiya qaryatu min camali balqaa bishaam waa magaalo shaamun ku taalla hae meelahaas ka agdhow dimashq halkaa markuu marayo saxaabigaas waraaqdiina uu sii sido tacarada lahu shuraxbiil ibnu camrin alkhasaani waxa u banbaxoo halkaa ka helay ninka magacaa la odhan jiray khasaaligahaa baa carabtii kristanka noqotay waaya faqaala lahu ayna turiidu wuxuu ku uri a xaggead ku socotaa qaala ashaam xaggan shaam baan tegayaa buu qaala lacallaka min rusuli muxamed marma laga yaabaa dhambaalwadayaashii muxamed inaad ka mid tahay buu ku yidhi lacallaka min rusuli muxamed war malaa fariimihii maxamed noocii soo qaadi sidaad qaala nacam xaqunaad ku dhimantid bus haad waraaq sidaana faamara bihi faduribat cunuqu amar buu bixiyey ninkaa gaalkii oo asxaabigaa qoortiisii baa la jaray waa dilo halkaasu ku shahiiday walam yuqtal lirasuuli illaahi calayhi asalaatu wasalaam nebiga lagama dilin rasuulu kayru rasuuluu diray oo ninka aan ahayn oo la dilay ma jiro ninkaa la yidhaahdo alxaaris ibnu cumayr alasdi ayuunbaa rusushiisii dhintay waqad wajada nebigu waa murugooday wajada macnayaal badan bay yeelataaye xazina waa ka murugooday wey nebigu lidalika dilkaa isagaa ah wajdan shadiida xusnan shadiida murugo aada iyo aada u badan ayuu nebigu maaragtay ka murugoodu ninkaa ah wuu ka ciishooday aada buu uga xumaaday taasina dhacdo kale iyaduna ahay oo ninkaanu inta intaanu meel kaleba gaalinba ayaa ninkaa dhexda lagu dilay qoraaladii baynu wadnay kitaabu lxaarits bna abi shamr qoraalkii ninkaa uu sameeyey isaguna reer yurub rasuulku sala allahu calayhi wasalam wawajaha calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu diray shujaaca bna wahb asxaabiga magacaa la odhan jiray oo ka mid ahaa min asaabiqiina alawaliin ibnu hisaam sida uu siiradiisa ku xuso waxa uu tilmaamay ana shajaac inamaa tawajaha ilaa jabala ibnulahayn meel kale in loo diray laakiin sheekhani wuxuu tilmaamay in halkan loo diray isaga saxaabigaa shajaac buu nabigu u diray ilaa amiiri dimashq meesha la laydhaa kii ka madaxda ahaa ah, min qibali hiraq alxaris ibna abi shamr ninkaasuu yihi wara isaga warqadda ha loo geeyo nin isaguna hiraqle u dirtay meeshan la laydhaahdo madax ka ahaa oo magaciisana laydhaha alxaris ibna abi shamr ayuu hi bal kaa waraaqda hala gaadhsiiyo wa kaana yuqiimu bikawdatiha eeriyadeedaasuu ku noolaa magaalada kambalkeeda oo dadku had iyo jeer mutarafiinta ah aryaafta iyo meelahaasi iska yar jecelyihiin laydhsiga koonayaasha markaa cim qasri weyn ama qalcad magaalada agteeda abuu lahaa marka wuxuu ihi bal qoraalkaa ninkaa gaadhsi isaguna ka kasii sarreeya ha u gudbiyo wa fiihi qoraalkan waxaa ku sugnaa uu nebigu ninkaa u qoray بsم اللh الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الxاrث بن أbي شمr wanaaqdu waxay ka socotaa rasuulka ilaahay bisinka intuu ku bilaabay kadib ninkaana way ku socotaa reer nasaareed iyo romanka ka mid a ah. salaam calىa man itabaca اlhudaa nabadgelya ha ahaato qofka hanuunka raaca dushiisa waamana biاllaah ilaahayna rumeeya cid walba salaan ma istaahishe waxa istaahilo qofka shuruudan laga helay wasadaq ee xaqana rumeeya wainii adcuuka an tu'mina billaahi waxdahu laa shariika lah waxaan kuugu yeedhayaa inaad ilaahay keligii rumayso adigoo waxaad la caabudaysa iska dayn yabqaa laka mulkuk milkigaagaa kuu joogi waar annagu milki iyo maal iyo madaxtinimo iyo dhuluma socone diin baan u soconaa iyo dad badbaadinti diintaa haddaad guddoomato dunyadaad haysato waa lagu dayn ishkaalkuu nebigu saarayaa waxa weeye si aan loo moodin niman u socda adduunyo ayuu markaa deerifaynaya rasuulku falamaa qara'a alkitaaba kol alla kolkuu xaashidii akriyey ramaa bihi sida uu tuuray halkaasuu ku tuuray waaya wuu isxariifiyey markaasuu karay dabeelkaasuu ku tuuray wa qaala wuxuu i man yanzicu mulkii minii haryaha laga qaadi kara milkigayga buui man yanzicu mulkii minii milkigayga yaa iga qaadi kara ilaahay iyo rusultoona waxba cid uma baaqi yeelin ilaahayna wuxuu ihi qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudillu man tashaa taasuu ka dulbooday markaasuu celigama qaadi karto wastacadda waxa uu isu diyaariyey liyursila jayshan si uu col diro lixarbi lmuslimiin col la dagaalamo muslimiintu markiiba isu diyaariye wuxuu siidhiga ugu dhufto argaashaanlayaashii soo ururiya bui colkii duuli lah meesha la fadhigi kari maayo rag baynu soo hadalaye waaya wa qaala lishajaac saxaabigiina wuxuu ku yidhi dhambaalwalaha ahaa abir saaxibaka bimaa tara orado ila war un baad sidee saaxiibka waxa aad nagu aragtay usheeg inaan waraaqdaadii tuurnay ama waraaqdiisii tuurnay col soo abaabulayno ka xanaaqnay wax oo dhan sheeg buur muxuu naga qaadaya wuu isxariifiyey gaalkaasi uma arsala ilaa qaysar ninkii kasii sarreeyey madaxda u ahaa waxa uu u diray waraaq yastadinuhu fii dalik arrintaas iidanu weydiisanaya oo wuxuu leeyahy dee meeshaa war baa ka yimi waanuu jawaabna waanu waanuu diyaarin raalli makata dee haabuu isna yidhi waa ka raali noqday wasaadafa waxa uu waafaqay ninkan isaga ah waraaqda diraya an kaana cindahu dixya dixyaaba agtiisa ahaaba oo ninkan qaysare qudus jooga ee madaxda weyn ka ah meesha saxaabigu wuxuu diray nebigu saxaabigaa dixyi u diray dixyatulkalbi saxaabigii la odhan jiray malaku jibriil si soo egeysiin jiray quruxda badnaa ayuu walaaqda ugu dhigiyey marka ninkani warka wuxuu u diray kii ka sarreeyey iyadoo saxaabi nebigu usoo diray la joogada fakataba qaysaru ilayh qaysarkii kii hoose walaaq usoo qoray ee dimashik joogay yuniihi wuxuu ku ammaanayaa can hada alcazm go-aankaa isaga ah go-aankaa isaga ah wayamuruhu waxa uu farayaa an yuhayi-a meesha ilya la yidhaahdo in uu u diyaariyo maa yalzam liziyaaratihi booqashadiisa wixii ay keensanayso ilya waa magaalada qudus masaajidku magaaladu ku yaallaa ilya la ydhaahdo war ilyaabaa neder baan ku galay inaan siyaarte bal halkaa ii diyaari bu marka inaanu dee waktigaa joogin baa laga yaabaa uu ka maqan yahay an yuhayaa bi ilyaa maa yalzamu liziyaarati meeshaan waan soo booqanayaa bal ii diyaari wixii aan u baahanahay fa bacda an qahara alfurus ninkan ka madaxda ah romanka bacda an qahara markii uu ka adkaaday alfurus nimankii farisiyiintaa bershiyankii kolkuu ka adkaaday sida suuratu ruum ay ka waramayso nadara ziyaarataha wuxuu nadar ku galay in uu soo booqdo qudus haddii aan reer faris iska dhaciyo ilaaha waxaa nadar ku galay buui inaan qudus soo siyaarto waaya falamaa ra'aa alxaaris ninkii xaaris kolkuu arkay kitaaba qaysar qaysar qoraalkiisi qoraalkan kii madaxda ahaa ee ka sarreeye uga yimi ee lagu hambalyaynayo kolkuu arkay <clears throat> ayuu dabeedna kala badbatay markaasuu farxay sarafa shujaac ibnu wahbi saxaabigaa waxa uu u sarfiyey bilxusna si wanaagsan ah, si wanaagsan buu uga jeedsaday si wanaagsan buu u anbabixiyey wawasalahu waxa uu ku xidhiidhiyey binafaqatin wa kiswa dhar iyo dhuuni si wanaagsanna wuu anbabixiye waxba uma geysan nafaqe iyo kiswana uu siiyo sahay wanaagsani dhar wanaagsan buu soo siiyo o waxau ihi si kaco iska baxo muxamed gaasi warka oo dee waa ku kaa marka intaa waxaa ka muuqday akhbaarta iyaga ah in rasuulku sala allahu calayhi wasalam aanu u yaraysanin dadkan hadduu doonayo duunyo iyo dal uu qabsado iyo dad uu ka argoosto iyagoo bilaa digniina buu dul degi lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam laakiin waxay ahayd ummadda wuxuu doonayay inuu gudcarka ay ku jiraan ka saaro wuxuu doonayay inuu gaalnimada xumaanteeda ka inqaadiyo uu ka badbaadiyo sidaa darteed ayaa uu dacwadda dadka u gaadhsiinayay liyahlika man halak liyahlika man halaka liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayin si warka oo cad qofkii ama u diido ama u qaato marka sidaasaa loo baahan yahay dacwada inaanu qumuud gelin dalaata wasaa'ilka iyo dariiqo kasta oo loogu caddayn karo dadka in lagu caddeeyo kii intaa diida ee idhaahdo anigu maan aqbalin diintaa anigu maamulkiina hoos iman maayo hubka iga dhigi maayo waa la ogolaya inuu diintiisa haysto oo dabeedna uu maamulka muslimiinta inoo simaado cashuur bixiyo labadaada hadduu diido tallaabada intaa khiyaarka wehelinaya waxa weeye inuu idhaahdo diintaydii baan haysanayaa awooddaydii baan haysanayaa ma ogoli islaam socda iyo ikhtiyaara u yeelantaan toona kaasaan loo dul qaadanaynin lala jihaadaya waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kuluhu lilah waa fitnat lkufri waalfasaad ayaa markaa meesha laga saaraya allah subxana wa tacala